aswaatu alkhayr waxay idiin soo gudbinaysaa nashiidadan gaaradyadii gargaaray sharcigii guulaaheen gumaysiga u diiday gayigan ku noolnahay guntiga u xirtay gaalo inay guubaan guulow allahayowgay jannadii firdowsa garabkaynay joogeen gacaladii aan weynay gaala gubtayo habeen gudcuro mugdi siiyey gantaalada la eegtay hilbahoodii gogo'ay guulow allahayow gey jannaadii firdowsa laabtiin gaaliyaa gaaloy go'aan keenuu waa dagaal gardaaraadaad geessateen baa jirkeenii guubay go keenuu waa go ino gaabsaamin god inaan u hooyaano amma guusha gaarno god inaan u hooyaano ama guusha